بسم الله الرحمن الرحيم أخلاق الناس dadka iyo akhlaaqdooda waxaynu ka bilaabaynaa boga shan iyo toddobaatanaad baxru basiir mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun layta بلنا كانت مجاورة وليتنا لا نرى مما نرى أحدا إن الكلاب بل تهدى في مواطنها والخلق ليس بهاد شرهم أبدا فاهرب بالنفسك واستانيس بوحدتها تبقى سعيدا إذا ما كنت موت munfaridaan laytlkilaabu halkuu inaga yidhi laytlkilaaba maydin yidhi bacdaa maydin fadxiye bacda kilaabu maydin fadxiye mise ma qorayo kii kale sooma fadxinayo layt alkilaaba alaidu kaanat miyay noqoto mujaawiratan mid jaar la allanaa annaga alaidu miyay nala jaarto alaidu miyay noo soo dhawaadaan buu halka dadka aan kala saaxiibayna miyaan ayda kala saaxiibna inaad ay la saaxiibto ayaa kuu dhaantaa la odhan karaa inaad dad la saaxiibto buu kuleeyahay kolka wuxuu le dadka iyo ayda ayuu fadilaya ayda ayaa akhlaaqda qaar dee waxaa la yidhaahdaa ninku qofka muslimka ihi muminku ayga akhlaaqdiisa ilaa sideed iyo toban dhinac oo aygu tilmaama uu leeyahay muminkuba leeyahay baa lyidhi waa laysku tilmaama kolkaa aygu wax aad u dabeecad fiican wey dabeecooyinka qaar imaamu shaatibi markuu toddobada qiro ka hadlayay kitaabkiisii xirzulamaniga waa kii odhan jiray waqad qiila kun kalkalbi yuqsiihi ahluhu wmaa yctadii fii nusxihi mutabadilan waqad qiila kun kalkalbi waxaa layskula taliyaa sida aygoo kale u dhaqan ayga dadkan uu la joogaa way garaacaan way gaajaysiiyaan haddana iyagunbuu ilaaliyaa haddaad mu'min tahay qofkan walaalkaaya haba ku xumeeyee adigu dhowr sidan aygan la xumaynayaaba kii xumaynayay uu u dhowrayey adna u dhowr buu ku leeyahay layt alkilaaba alla miyay aydu kaanat ahaato mujaawiratan lana mid jaar nala ah walaytanaa alla maxaan laa naraa u arki weynay mima naraa waxaanu arkayna axadan qof mima naraa axadan walaytanaa laa naraa axadan walaytanaa laa naraa axadan alla qofna miyaanu arki weyno walaytana alla miyaan laa naraa axadan qofna aanu arki weyno oo mimaa naraa waxaanu arkaynaa alla dadkan maanu qof kastaba arki weyno maxaanu dadkan u aragnaa buu yidhi ayda maanu ka aragno halkaanu dadka ka arkayno waa kan iminkaa dib ugu eegay ina alkilaaba aydu latuhda waa la hagaa fii mawaatinihaa meelahay joogto ayay kusoo hagtaa ama iyagaa ishaga ama waa la hagaa aygu ayga kale u hagaa oo kol cibuu ku hagaa wuu u ciyaa markaasuu fahmaya ayigii kale ayigii uu ka maqnaanku joogay aydiibayse soo hagaysa waalkhalqu khalqigan kalena laysa bihaadin ma hago oo ma hanuuniyo sharahum kooga shar kale abadan weligoodna inaguna keenaga shar kale waxba uma sheegi karayno ayduna waad aragtaa kii lumay ayay u yeedhayaan ci ugu yeedhayaan markaasaa bartay joogeen iyo ay keenayaan ina alkilaaba ayda latuhda waa la hagaa fii mawaatiniha meelaheega ayaa lagu soo hagaa ama latahdi latahdi maku yidhi latahdi buku yidhi miya ina alkilaaba ayadu latahdii way hagtaa ayda kale fii mawaatinihaa barooyinkeega ayayna ku soo hagtaa waalkhalqu khalqiguna laysa maaha bihaadin mid hagaya sharahum kooga shar kale abadan weligood fahrug baxso binafsika naftaada la baxso wastanis wehesho biwixdatiha kelinimadeeda wehesho wixda wowgaama kuu kasriye fahrug baxso binafsika naftaada la baxso oo wastanis wehesho biwixdatiha kelinimadeeda nafta kelinimadeeda wehesho tabqa baaqi baad noqon saciidan adigoo saciidoo ayaan badan idan markaa maa kunta intaad tahay munfaridan kelidaa haddaad kelidaa tahay nin iska farxaana baad ahaanaysaa mar kastoo uu qof kugu soo kordhana murugadii iyo waxa kugu soo badanaysa werwarkii iyo mashaaqilkii wixii baa kugu soo badanaya fahrubniyahow baxso binafsika naftaada la baxso wasta'nis wehesho biwixdatihaa kelinimadeeda tabqa baaqi baad ku ahaan saciidan adigoo ayaan badan idaa maa kunta markaa tahay munfaridan kelidaa markaa tahay dahri aniga sanadkaygu rakhaaun waa barwaaqo wa iyo dhibaato sanadku waa labadaa dee waa maruu barwaaqo yahay iyo maruu dhibaato yahay unbuu noqonaya asicatulcaysh iyo waxala shidatulcaysh unbuu sanadku u qaybsamaa baxru awiil ولما أتيت الناس أطلوب عندهم أخافقة عند ابتلاء شدائدي تقلبت في دهري رخاء وشدتان وناديت في الأحياء هل من مساعدين فلم أر فيما ساءني غير شامتين ولم أر فيما صرني غير حاسدين ولما أتيت الناس ضدك مكانوا إمد أظلم أنيقو ضلبيا عندهم أكتود أخا ثقة مثل كالسوري أصاحب عنه كضلبيا عند ابتلاء الشدائد shadaa'idda iyo dhibaatooyinka markaan imtixaanka ka qaadayay ama aan tijaabinayay anigoo dhibaatooyin anoo dee shadaa'idda imtixaan ka qaadaya ayaan walaalaha u imaadaa markaasaan dadka waraystaa nin kastooma saaxiibtinimu noo dhexaysay walaaltinimu noo dhexaysay ayaan dib u ogaadaa ilan culays baa igu dhacaye walamaa aataytu naasa dadkii markaan u imid adlubu anigoo dalbaya cindahum agtooda akhaafiqatin kalsooni midu saaxiiba cinda ibtilaa'i shadaa'idi dhibaatooyinka markii aan imtixaanayay taqallabtu waxaan rogrogay fii dahrii sanadkaygii baan ku dhex rogrogmaday aniga ku dhex rogrogmaday bay noqonaysaa taqallabtu waan rogrogmaday fii dahrii sanadkaygii ayaan isdhex gedgediyey rakhaa'an xagga barwaaqada iyo washiddatan xagga dhibaatada labada dhinacba wanaadaytu waan dhawaaqay fil axyaa'i xaafadahan ka dhex dhawaaqay anigoo dhibaatadii ku dhex jiro oo deg rogrogminaya dhibaatadii hal min musaacidin baan xaafadaha ka dhex lahaa bu aryaa i caawinaya yaa i saacidaya fala mara maanan arag fiimaa saaani wixii imuruga geliyey ayra shaamitin nin ku faraxsan mooye nin kale maanan arag buuri markay dhibaata igu dhacdo dadkubayna ku faraxsan yihiin baad moodaa walam ara maanan arag fiimaa sarani wixii ifrax geliyeyna ayra xaasidin qof ixasdaya mooye qof kale ma arka buuri nimco markaan helo nimcada waxaad moodaa dadkoo dhan inay ka wada xun yihiin buu yidhi dhibaata markay igu dhacdana waxaad moodaa dadkoo dhan inay dhibaatadaa ku wada farxayaan walamaa ataytu markaanu imid annaasa dadkii adlubu anoo dalbaya cindahu magtooda akhaa iqatin mid kalsooni u saaxiiba cinda ibtilaa'i shadaa'idi dhibaatooyinku markay imtixaanka qaadayeen qofka la imtixaanayo taqallabtu waxaan rogrogmaday fii dahri sanadkayga dhexdiisa rakhaa'an barwaaqo iyo washidatan ad adayg wanaadaytu waan ka dhawaaqay fil axyaa'i xaafadaha hal min musaacidin yaa isaacidaya ayaan ka dhex lahaa buu yidhi falam ara maanan arag fii maa kii saa'anii imunuga geliyey hayra shaamitin qof ku faraxsan mooye qof kale walam ara maanan arag fii maa kii saranii ifaraxti geliyeyna hayra xaasidin qof xastaya mooye qof kale maanan arag ashicri gabayga iyo martabadiisuu ka hadlayaa inuuna dee culimada ku habboonayn albaxru lwaafir muxuu leeyahay mawt lshaafici mawt lishaafici waxaan filayaa gabaygaa laftiisa wuu noo iman doonaa laakiin hadduu yahay gabayga ka bilowda gabaygii ahaan jiray tamana unaasun mu yahay xagga dambu tamana rijaaluna namuta waynamuta maaha xagga dambuu noogu keeni doonaa waxaynu maraynaa ashicru albaxru lwaafir ولولا الشيع بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد وأشجع في الوغى من كل ليث وآل ملاحب وبني يزيد ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيد walowla shicru gabaygu hadduuna yusri hoos u dhigaynin bilculamaai culimada gabaygu hadduuna culimada naqsi ku samaynaynin lakuntu waxaa noqon lahaa alyawma maanta ashcara min ka gabay badan min labiidin saxaabigii labiid saxaabigii labiidana ka gabay badnaan lahaa buu yidhi labiid labiid binu rabiica waa diiwaan buu leeyahay ninkani waa xadiidkii bukhaariga ku qornaa ninkuu nebigu kaga hadlayey uu lahaa asdaqu kalimatin qaalahaa shaacir kalimatu labiid nebigu kulahaa wayi sal allahu alayh wasalam kolkaa labiid nebi maxamed baa u markhaati kacay inuu yahay gabayaagii ugu runta badnaa ee gabaytiriya waxaa lagu tilmaamaa min ashucaraa almukhadramiin baa la yidhaahdaa gabayaaga rugcadaaga ah baa lagu tilmaamaa lua alcarabiya marka la baadayo suugaantiisa marka la eegayo kolkaa labiid oo saxaabiya nin aad u gabay badan buu ahaa oo gabaygiisa laga yaabay imisagu boqoliyo toban jirkiisiibuu gabay ka tirinayay boqoliyo de mucamar bu ah min almucamariinna wuu ku jiray moogtahay ilahay baa cumri dheer siiyey labiid binu rabiica walowlaa shicru shicirku yusri hadduuna nusqaamin lahayn bilculamaai culimada la kuntu waxa noqon lahaa alyawma maanta ashcara nin ka gabay badan min labiidin labiid waashjaca nin ka dhiiran baa noqon lahaa filwaqaa dagaalkana min kulli layin aar kaste aar kastaana dagaalkana kaga dhiiranaan lahaa wa aala mulahabin ree aalu mulahabna waan ka dhiiranaan lahaa wa bani yaziidin ree banu yaziidna waan ka dhiiranaan lahaa xagga dagaalka waa laba reer oo caan ku a weeyaan dagaalka walowlaa khashyat raxmaan allaha raxmaankaa cabsidiisu haddayna jiri lahayn rabbii rabbigay cabsidiisu haddayna jiri lahayn xasibtu naasa dadkoo dhan waxaan ku tirin laha xasabtu naasa siinkaa inaan fiican siinka makuu kordhabay makuu hoos dhabay waxaan u malayn lahaa xasabtu naasa dadka waxaan ku xisaabin lahaa kullahum gebi ahaanba cabiidii inay addoommadayda yihiin waxaan ku tirin lahaa bay noqonaysa haddaan siinka kordhawno xasabtu naasa dadka waxaan ku tirin lahaa kullahum gebi ahaan abiidii addoommadayda inay yihiin allah araxmaanka ah haddaanan ka baqayn buu yidhi dadka waan wada addoonsan lahaa buu yidhi ma awoodan ku addoonsada ayuu ilaahay i siiyey buu leeya dadka oo dhan laakiin allah raxmaankaan ka baqayaayo dee midnaynan ku xadgudbo ma jecli buu suxbatu naas dadka oo lala saaxiibo albaxru lbasiir إني سحيبت ناسا لهم عدد وكنت أحسب أني قد ملأت يدي لما بلوت أخلائي في القدر لم يبغوا على أحد إن غبت عنهم فشر الناس ياشتمني وإن فخير الناس لم يعدي وإن رأوني بخير ساءهم فرحي وإن رأوني بشر سرهم نكدي إني أنيgu صaxiibtu waxaan la saaxiibay unaasan dad baan la saaxiibay dadka oo maa lahum uuna u sugnayn cadadun wax tiriihi dadan la tirin karayn baan la saaxiibay buu alla saaxiiba badniya maxaan dad la saaxiibay wakuntu waxaan ahaa axsabu kii u maleeya kani waa male wakuntu waxaan ahaa axsabu kii u maleeya anii anigu qad mala'tu inaan buuxiyey yadii gacantaydaba inaan buuxiyey anu gacantaydiiba inaan buuxiyey baan moodayey gacmahaygaba nin buuxiyey ayaan isku haystay lamaa balowtu markaan imtixaanay akhilaa'i asxaabtaydii asxaabtaydii markaan sidaa u eegay aan qiimeeyey wajadtuhum waan helay ka iyagoo sanadka oo kale ah fi lqadri xagga ballanburinta asxaabtaydii markaan qiimayn ku sameeyey sida sanadka oo kale iyaga oo ayaan helay lam yabquu baaqi ma noqdaan calaa axadin qofna baaqi kuma dul noqdaan qof qura saaxiibtinimadiisa iyo walaalnimadiisa ma ilaaliyaan in ibtu haddaan ka maqnaado canhum asxaabtayda xaggooga haddaan walaalahay ka maqanahay fa sharu naasi dadka ka ugu sharka badan baa yashtumunii hortooda igu caaya igama celin karaan buu leeyahay wain maridtu haddaan bukoodana fakhayru naasi dadka ka ugu khayrka badan ayaa lam yacudi aani soo buuqanaynin haddaan xanuunsanana dadka ka ugu wanaagsan ima soo buuqdo haddii kalena de waad aragtaay oon ka maqanahayna dadka ka ugu liitaa hortooda igu caayo igama celinayaan buu yidhi dhaliilaya markaa ilan walaalkaa waxa weeye hadduu kaa maqan yahay inaad difaacdo wey ninka walaalkiisa ka maqan difaaca ilaahay baa qiyaamada difaacaya sawmahayn kolkaasi ilaahay uu kuu difaaco marka aad baahan tahay dadka walaaladaada ayaan hortaada wax lagaga sheegin haddaad inuu shaksiyad leedahay wain ra-ownii hadday i arkaan bikhayrin khayr hadday igu arkaanna saaahum waxaa murugo ku abuura faraxii aniga farxadayda ayaa murugo ku abuurta hadday khayr anoo haysta arkaan wayba naxaanba khayrkaasay ka naxayaan waa xasad wain ra-ownii hadday igu arkaan bisharin shar hadday igu arkaanna sarahum waxa ka farxiyo nakadii dhibaatadaydaa ka farxisa mar alla markay dhibaatadayda arkaan bay iska farxayaan buu waa xasad xasadkuna waa xanuunkii ibliis ku dhacay waxaa la yidhi qofka xasadka ilaahay uu ku ibtileeyo subxaanahu wa tacaala inta badan tawbada lama waafajiyo dembiyadaa kala jira inta badan qof kastoo tawba keenaso ilahay tawbada kama aqbalo ibliiska ilahay tawbada uu ku aqbali lahay maxaa dhacay ilaahay sidiibuuna tawbada waafajinin kolka xasad xanuunkiisu xasad buu ahaayo nebi aadam inuu ka khayr badan yahay buu isku arkayay moogtahay kolka xanuunka xasadkaa cidda uu qabto ilaahay haynaga badbaadiye inta badan tawbada lama waafajiyo baa la yidhaahdaa inii saxibtu waxaan la saaxiibay unaasan dad maa lahum una u sugnayn cadadun wax tiriihi wa kuntu waxaan ahaa axsabu kii u maleeya anii anigu qad mala'tu inaan buuxiyey yadii gacantayda oon saaxiiba ka buuxiyey lamaa balowtu markaan imtixaanay akhilaa'i asxaabtaydii wajadtuhum waan helay ka dahri sanadkoo kale iyagoo a ah filqadri xagga ballanjabinta lam yabquu iyagoon baaqi ku noqonayn calaa axadin qofna in hibtu canhum haddaan ka maqnaado fa sharu naasi dadka ka ugu sharka badan baa yashtumunii icaayaya wain maridtu haddii aan xanuunsadana fakhayru naasi dadka ka ugu wanaagsani lam yacudii ima soo buuqanayo wain ra'awnii bikhayrin hadday khayrigu arkaan saa'ahum waxaa ka nixinaya faraxii farxadayda wain ra'awnii bisharin hadday sharcigu arkaanna sarahum waxaa ka farxinaya nakaydii dhibaatadayda allaha cafiyo qara'tu waxaan akhriyey fii aamaalin waxyaaba aamaal ah oo dee imleeyo amlaaha uu yeedhiyey abu sulaymaan alkhuaabi abu sulaymaan alkhaaabi yeedhin waraaqa uu yeedhiyey calaa bacdi talaamidatihi ardaydiisa qaarna uu u yeedhiyey wuxuu yidhi qaala shaykhu shaykhii wuxuu yidhi kaana shaaficiyu raximahu llahu shaafici wuxuu ahaa yowman maalin oo min ayaami alxaj maalin maalmaha xajka ka mida jaalisan mid fadhiya linadari isagoo fikiraya imaamu shaafici baa meel fadhiistay isagoo fikiraya fajaat imra'atun ilayhi gabadh baa u timid faalqad ilayhi waxay kusoo dul tuurtay ruqcatan waraaq fiiha ay ku dhex qoran tahay waa baxnu dawiil cafa allahu can cabdiin acanaa bidacwatiin khaliilayni kaana daa'imayni cala alwudi ilaa aan mashaawaashiil hawaabi namiimatiin ilaa daka min hada fazaala can ilcahdi waa gabadh baa gabayga iskale afa allah allaha cafiyabay tiri an cabdi adoon allaha cafiya waan u ducaynayahay addoonkoo acaana nagu acaana ku taageera bidacwatin dacwad iyo iyo allabari khaliilayni laba saaxiib ayuu ku taageeray labada saaxiiboo kaana ahaanayay daa'imayni si joogtaa cala lwudi kuwa isjecel laba saaxiiboo weligood isjeclaan jiray ninka u soo duceeya ilaahay ha caawiya baan leeyahay labada labada saaxiibaad bay isku jeclaayeen ilaa an masha ilaayuu u lugeeyo waashil hawaa hawada iskudirihii jacaylku iskudiraha jacaylka kala dila ayaa u lugeeyey binamiimati namiime iyo iskudiraannimo ula soo lugeeyey ilaa daaka kaa durugsan buu u lugeeyey min haada kanuuna ka qaaday warka ilaa daaka waa kii warka loo geynayey min haadana waa kii warka laga qaadayey fazaala way ka zuuleen can ilcahdi xilligii jacaylkii udhexeeyey oo dhan baa meesha ka baxay anigu labadaa qof qofka usoo duceeya ilaahay ha caawiyo haddaba cafa allaahu can cabdin acaana bidacwatin markaan leenahay gabadhan iyay u jeedaa uga jeedaa addoonkanay leedahay allaha caawiyo hadduu dacwad ku caawi hadduu nagu taageero iyay ujeedaa shaafici ujeedaa shaafici fikiraya oo maalmihii xajka de qalbigiisu uu maqan yahay oo ilaahay subxaanahu watacaala alla iyo tafakur ku jira ayay soo dulmartay markaasay u aragtay qofkaasi inuu ilaahay ku mashquulsan yahay markaasay waraaqda u dhiibtay labada khaliilna iyada iyo dee qof kaley ujeedaan cafa allaha cafiyo can cabdin adoon allaha cafiyo adoonka oo acaana caawiyey bidacwatin dacwo ku caawiyey khaliilayni laba saaxiib oo kaanaa ahaa daa'imayni weligood cala lwuddi isjecel ilaa an mashaa ilaa intuu uga lugaynayey waashigu waa iskudiraha waashi lhawa jacaylka kii isku dirayey binamiimatin namiimo iyo iskudiraannimo ayuu ula soo lugeeyey ilaa daaka kaa durugsan buuna u lugeeyey min haadaa kanuuna usoo qaaday min haadaa kanuuna ka qaaday oo fazaala waxay ka zuuleen can ilcahdi xilligii cadaawat xusaad cadaawadda dadka xusaadiihi ay leeyihiin ayaynu halkana ku arki doonaa cadaawat xusaad kul cadaawaati qad turjaa mawadatuha إلا عداوة من عاداك عن حسد كل العداوات قد ترجى موادتها إلا عداوة من عاداك عن حسد قبل يقول كتير بحر جيسي بسيط كورفرة بسيط كورفرة ما يدين قرية بحر وبسيط وكتير بسيط وي كل العداوات عداوين كأوردن cadaawad kastay buu ku qad turja waxaa la filan karaa mawadatuha kalgacaylkeega cadaawad kasta waa laga bogsan karaayo kalgacayl buu ilaahay inoogu bedeli karaa kullu lcadaawaati cadaawadaha oo dhan qad turja waxaa la rajayn karaa mawadatuha kalgacaylkeega ayaa la rajayn karaa ilaa cadaawatu man kii cadaawadiisa mooyaane aadaaka kula coloobay can xasadin cantaasi tacliil weeyaan lixasadin wey liasadin liajli xasadin qofkii xasad dartii kuula coloobay unbaan cadaawadiisa la bogsiin karaynin cadaawad kasta waa laga bogsadaa ilaa inuu ninka xasad cadaawada uu kalifayo mooye hadduu xasad kalifayo waa xanuun ilahay dadka qaar uu ku rido ilahay haynaga badbaadiyey ilaahay bay subxaanahu watacaala dagaal kula jiraan ilaahay bay haystaanay leeyihin ilahu maxaad ninka nimcadan usiisay ilaahay ay ficilkiisii ku haystaan ilahu maxaad qofka nimcadan usiisay waa waa mushkilad weeyaan inta badan cadaawadu waxay ka dhex dhacdaa iyo xasadka xanuunka xasadka dadka isku da'da ah aqraanta ee ka dhex dhacdaa waxa laga yaabaa dadku hadday laba sano kala yihiin ama ayna isku aqraan ahayn inay inta badan cadaawadooda ayna xasadku xasiinuna aad u dhicin baa dhici karta laakiin dad isku aqraana haddaad aragto qalla man yaslam min alxasad waxaa lagu ogaaday qof ka aqoon badani maanta haddaad tahay wadaad bal haddii ha yimaada magaalada qof ka aqoon badani xaqiiq markaad rabto qof ka aqoon badan bilmagaalada ha yimaado qofka ka aqoonta badan dad baa adi arday ku ah isna dad baa arday u ah ardaydaada intaad soo dhawayso ardaydiisa ma soo dhawaysaa ma ku faraxdaa haddii maya ay tahay ood ardaydaada hun gaara ay warkaagu saa yahay wax wallaahi wax kalaa kugu jira xasad baa kugu jira xasad baa kugu jira kolkaa haddii aad qofkaa ku farxsan tahay iminka tusaale ahaan oo kale qof qolka nin loo diray qolkana laguu dirayoo lagu yidhi qolkaa nadiifi baa lagu yidhi waa shaqo adiga kuu taalla hadduu nin halkaa nadaafadda kaga soo bilaabo dhinaca hadna dhinacan aad kaga soo bilowdo ninkaa maad ka xumaani isagoo ninku caawiyood ku farxi hawsha inoo taallaa waxa wey wadaadada hawsha u taallaa dadka inay diinta u sheegaan ay xaqa gaadhsiiyaan wey wadaadka kale halka xaqa ka soo bilaaba maad ka nixin si ood ku farxi ya haddaad ka na hawsha adig nin kula qabanayo weeyaan hadda waa nin hawshii adiga kuu taalay kula qabanayo weeyaan haddii in uun eeg qalbigaaga waa inaad baadhaa qalbigaaga waa inaad baadhaa siyaabo badan bay runtii culimadu uga hadlaanay yidhahdeen xanuunkaa marka la ogaanayo inuu kugu jiro iyo inuuna kugu jirin waa lagu ogaan karaa kolkaa si fiican in qofka dee muslimkii ilaahayna uu u baryo uga ducaysto ayaa muhiima kul cadaawaati cadaawadaha oo dhan qad waa la rajeeyaa mawadatuha in laga bogsado ilaa cadaawatu mankii cadaawadiisa mooyaane caadaaka kula colooday can xasadin liajli xasadin xasad aawadii kuula colooday ay qatani waxaad igu baraarujisay limakrumatin sharaf ayaad igu baraarujisay sawdiga sharaf igu baraarujiyey buu yidhi can khaytamata bni sulaymaan ibni xaydara waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi jaaa rajulu nin baa u yimid ila shaaficiyi faqaala lahu wuxuu ku yidhi raximah llah allah u naxariiste adiiquka saaxiibkaagii fulan la odhan jiray caliilun wuu bukaa faqaala shaaficiyu baa yidhi wallaahi baan ku dhaartay laqad axsanta ilaya wanaag baad ii samaysay wayqabtanii waxaad ii xasuusisay ood igu baraarujisay limakrumatin sharaf wadafacta canii waxaad iga difacday ictidaaran cudurdaar yashuubuhu uu barxi lahaa alkadibu been cudurdaar been u egaan lahaa walaal maanan maqal xanuunkaaga markaan idhaa saaxiibkay cudurdaarkaygaa been buu u qaadan kari lahaa buu yidhi waad iga baraarujisay arrinkaa uma qaala wuxuu yidhi yaa ulaam inanow shaafici baa inankiisii u yeedhay haati sibtiya buu yidhi war barkeen kabahaa sibtiga sibti waxa weye nooc saan baa laga samayn jiray dhogorta laga laga megdiyey waa kuu nooc la megdiyo aad u jilicsan haati sibtiya war balii dhiib kabahaygii sibtiga ahaan jiray ee dee dhogorta laga megdiyey uma qaala wuxuu yidhi lalmashyu inaan lugeeyo haddana cala alxafa anigoo cagaagan calaa cillati lwajaa welibana xanuunkaa dee biyogelintaa lugta ciladeeda waan soo marnay cilatulwajh soomaahayn anigoo ciladaa biyogelintaa qaba fii xari ramdaa bacadkaa kulu lexdiisa inaan lugeeyo min diiduwan meesha diiduwan layidhaah inaan ka lugeeyo ayaa ahwanu iiga fudud min ictidaar inaan u cudurdaarto ilaa sadiiqin saaxiib yashuubuhu lkadibu beeni ay barxayso uma anshaa wuxuuba bilaabay imaamu shaafici yaquulu inuu yidhah waa baxru awiil أرى راحة للحاق عند قضائه ويثقل يوما إن تركت على عمدي وحسبك حظا أن ترى غير كاذبين وقولك لمعلم وذاك من الجهد ومن يقض حق الجار بعد ابن عمه وصاحبه اللدنا على القرب والبعد يعش سيدا يستعذب الناس ذكره وإنا به حظ أتوه على قصد بحر طويل أرى وحن أركا راحة راحة أنا أركا للحق حق عند قضائه مركي لقبته حق هدان قبته راحة بانو أركا نين راحة قبتي إنا نهي بان اسكو أركا بابو يري حق هدان لا إماده شيء حق أو كسارا هدان قبته أنا وحن اسكو أركا بولي إمام الشافعي هدان هين حق قتي أرى وحن أركا راحة راحة أنا أركا للحق حق cinda qadaa'ihi markaa soo guto wayasqulu wuu cuslaanayaa yowman maalinun xaqu wuu cuslaanaya in taragtu haddaan ka tago calaa cabdin kas haddaan uga tago xaqa haddaad kas uga tagtana ka war aad iyo aad buu cuslaanaya araa waan arkaa raaxatan raaxaan u arkaa lilxaqi xaqa cinda qadaa'ihi markaan gudanayo wayasqulu wuu cuslaadaa yowman maalin in taragtu haddaan ka tago calaa cabdin kas haddaan uga tago waxasbuka waxa kugu filan xadan nasiib waxa kugu filan an tara inaad aragto antura antura tura muu yidhi taada makuu goday taada makuu goday kaasaaba godaya ayaa sax waxasbuka waxa kuugu filan xadan nasiiban tura in lagugu ogaado hayra kaadibin beenaaladayki inaad tahay beenaaladaydki in lagugu ogaadaa kugu filan wa qawluka lamaclam wa qawlaka in la ogaado hadalkaaga lam aclam atidhi wadaaka kaasina min aljahdi waaba dhibba wa qawluka hadalkaaga lam aclam atidhi warkaa maanan ogeyn warkaa ma ogeyn haddaad tidhaahdo wadaaka kaasina min aljahdi isagaaba dhiba waaba dhibo naftaadii waa dirtay yaa ku rumaysan karaya warkaa ma hayo xaq ba arrinkaasi laakiin maan maqal waan kaala soo qaybgeli laha ma ogeyn arrinka aynan aad loo rumaysan baa dhici karta wa qawluka lam aclam hadalkaaga aad leedahay lam aclam wadaaka min aljahdi halkaa wadaaka wowgaa buu ka tegey wuu kugu daray sow maaha ya min aljahdi baa fiican waman yaqdi ninka guto xaqaljaari xaqa jaarku leeyahay bacda bni camihi in adeerkiisa kadib jaarkaaga qaraabada aad tihiin kadib ninka jaarka kale haddana xaqiisa guta wa saaxibihi ladnaa saaxiibkiisa u soo dhow ninka xaqiisa guta cala lqurbi maca alqurbi calad waa bimacnaa maca isagoo u dhow iyo walbucdi isagoo ka fogba saaxiibkaagu ha kuu dhawaada ama ha kuu fogaada ninka xaqiisa gutaa yacish wuu noolaadaa sayidan isagoo boqora sayid buu ahaanaya hadduu jaarkaaga iyo asxaabtaadao dhan xaqi kugu leeyihin haddaad gudato waa yacish sayidan yastacdibu naasu dadkoo dhan baa macaansada dikrow marka magaciisa lasoo qaado wainaabahu hadduu ku dhaco xaqun xaq hadday ku dhacana waa shay xaq ihi oo dee musiiba hadday ku timaado weeye wainaabahu xaqun shay xaq ah geerida aq la yidhahda xaq alyaqiin oo kale wainaabahu xaqun shay musiibo xaq ihi hadduu ku dhacana atowhu dadku way u yimaadiin calaa qasdin bay ugu yimaadiin uqasad ninkaa ay usoo qastayaan iyagoo jecel inay dhibaatada la wadaagaan ayay ninkaa u imanayaan ama ay u imanayaan ay booqasho ugu imanayaan buu yidhi markaa alawad qisaas buu halkana dalbaya alawad qisaas dalab wey ninkan halayqisaas wey baxru dawiil خذوا بدمي هذا الغزال فإنه رماني بسهمي مغلتيه على عمدي ergaranuugta iyo qisaasi buu yidhi garanuugtaas ay dishay khuduu qaada buu yidhi qabta khuduu qaata buu yidhi bidami dhiigaygii dartii fainahu isaga ayaa ramaani igu toogtay bisahmay muqdatayn indhihiisa laba fallaadhooda ku yaalay buu igu soo toogtay buu yidhi calaa camdin kasbuna iigu toogtay buu yidhi markaasay dileen ninkaan iyaw dhiiggayga ka qaata buu yidhi inta badan garuurugta hablahay uga jeedi jireen kolkaa isheeda ay kugu soo eegto ayay ku leeyihiin waa khataro oo way kugu dilaysaa bay odhan jireen soomaaliduna way ka maahmaaheen waa kay odhan jireen maxay odhan jireen ma xansas dumar bay odhan jireen maay odhan jireen wallahi iyagu waa khatar khatarada ay soomaalidu ay ka sheegaan bay ku jirtaa kolkaa imaamku kolkaa inta badan hazaalkana waa hablaha lagu jeedaa loogu idaaqa khuduu qabta khuduu qabsada bidami dhiigaygii u qabsada haada alghazaala hazaalkan fainahu isaga ayaa ramaani igu toogtay bisahmay muqlatayhi labadiisa indhood fallaadhahoogii calaa camdin kasbuna igu soo toogtay war arrinkaa dee u qabsada kolkaa waa u qisaastay buu yidhi ninkaas dileen بين الحق والباطل وحق يا باطل كأي ورخ النور حيا وبحر طويل متى ما تقد بالباطل الحق يأبه وإن قلت بالحق رواسي تنقادي إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ضللت ضللت mata maa tahud madaasi waa zaaid mataa markay ku xigto mataa tahud marka kastood hogaamiso bilbaaili baail aad ku hogaamiso alxaqa xaqa yaabaha wuu diidi haddaad tidhaa xaqii baail baa hogaamin ka war baailku xaqa muu hogaamin karaa may wain qulta haddaad hogaamiso bilxaqi xaq haddaad ku hogaamiso alrawaasiya buuraha waaweyn haddaad xaq ku hogaamisana kanqad way iska hogaansamayaan buuraha waaweyn haddaad xaq ku hogaamiso way ku yeelayaan buu ku yidhi laakiin baailku xaqa ma hogaamin karo lakin xaqu baailka u hogaamin karaa idaa maa atayta almra amarka haddaad uga timaad min hayri baabihi albaabkiisa meelaan ahayn haddaad shayga albaabkiisa meelaan ahayn ka raadiso dalalta baadi baad ku dhici wain taqsid haddaad u qasado ila albaabi baabkana tahtadi waad hanuunaysaa xaqu baatilka uu hogaamiye laakiin baatilku xaqa ma ismigu iskuma ba iman karaan baatilka markaaba dhalaalaya iminka dhibaatadan adduunka ka dhacaysa mad garanaysiin dhiiggaa daadanaya inta naf iyo bashar ilaahay abuuray adduunka waa kasta oo barya iyo gabal kastoo dhaca dhimanaya ma la koobi karaa sababta mad garanaysiin dhimashada intaa la egi ay koonka iyo adduunka uga dhacayso waxa weeye baatilku ha hogaamiye xaqa weeye low haddii la odhan lahaa un xaqu baailka ha hogaamiy haddii xaqa hogaanka loo dayn lahaa marnaba dhimasho iyo dil iyo dhibaata ma timaadeen nin kastaba dariiqiisa caadigaa buu heli lahaa kolkaa baailku xaqa ma hogaamin karo walow dadkiisu awooday doonaanba ha lahaadaan awood alla awooday doonaan ha lahaadaan iyaga dhexdooda inkastoo islaam iyo gaalmaha dhibka u badan wuxuu ka dhacaya gaalada dhexdoodu haddana ayuu imanaya ilan iyagii wixii baail baa laleeyahy waxaa hogaamiyey gaalada dhexdoodii buu imanaya kolka waxani wax dhammaanaya oo adduunkan dee ilaahay nidaamkan kawniga ah cirka intaa la eg iyo dhulka intaa la eg iyo cadeedaha iyo koonka noocan ilaahay u abuuray dee xaq in lagu hogaamiyo wey haddii taa la waayo adduunka lagu fasahaadaya mataa taqud markaad hogaamiso bilbaaili aad ku hogaamiso alxaqa xaqa iyo abaha u diidi wain qudta haddaad ku hogaamiso bilxaqi xaqa alrawaasiya buuraha waaweyntan qad way iska hogaansami idaa maa atayta alamra amarka haddaad u timaad min hayri baabihi albaabkiisa meelaan ahayn aad uga timaad dalalta baadi baad ku dhici wain tabsid ila albaabi baabka haddaad usoo qasagara tahtadii waad hanuuni almowtu yatlubuhu almowtu yatlubuhu mowd ayaa dalbaya wa albaxru lbasiir مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون محقوق ليا محا هريا كتاب كيني راي كلي غبي غبي كوما قريو ومتعت العيسى مرتاحا الى بلد كوما قريو كوما قريو ميا ها متعت بينها متعب وي الي الي ابوي كان ومصعب العيس مرتحا إلى بلدين والموت يطلبه من ذلك البلد وضاحك والمنايا فوق ما فرضي لو كان يعلم غيبا ما تمين كمدين أماله فوق ظهر النجم سابحة والموتمون تظهر منه على الرسدين من كان لم يوت علما في بقاء غدين ماذا تفاكره في رزق بعد غدين